بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوفين baabkani wuxuu ku saabsan yahay salaadii la tukanayay labadii kusuuf waxaa looga jeedaa qorax madoobaadkii iyo dayax madoobaadkii waxaa la dhahaa kusuufu shams wa kusuufu lqamar oo kusuufka labadaba loo isticmaalaa waxaa kaloo la dhahaa khusuufu shams wa khusuufu lqamar oo kha ayaa lagu bedelaa kaafka oo labadaba khadana waa loo isticmaalaa waxaa kaloo la dhahaa kusuufka wuxuu khaas ku yahay cadceedda qoraxmadoobaadka ayuu khaas ku yahay khusuufka bilkhana dayaxmadoobaadka kaadan baana afsax ah sida uu sheegay jawhari fii kitaabihi saxaax qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadku aaya min aayaat illah weyaan aaya min aayaat illaahi weyaan yani aayaadka ilaahay ee tusinaya awooddiisa iyo kelinimadiisa subxaana wa tacaala ayuu markaa yahay nabigeennana calayhi الsalaaةu wasalaam markii qorax madoobaadka ama dayaxmadoobaadku dhaco waxaa ka muuqan jiray argagax isla markaana wuxuu u degdegi jiray nabiga calayhi الsalaatu wasalaam salaadda salaad dheer buu tukan jiray sidaan tilmaami doono wuxuu dhihi jiray ina الشhamsa wاlqamra aayataani min aayaati اllah laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaati faida ra'aytum dalika fasaluu wataصadaquu xata yankashifa ma bikum culamada juqraafiga waxay leeyihiin qoraxmadoobaadku wuxuu imanayaa markii dayaxu uu inaga qariyay iftiinkii cadceedda marka cadceeddu xaqiiqa ahaan mayna madoobaanin oo iftiinkeedii ma tegin laakiin dayaxa inaga qariyey oo markaa na soo kala dhex galay dayax madoobaadku wuxuu ku imaanayaa markii dhulku uu kala dhex galo qoraxdii iyo dayaxii waxaan ognahay iftiinka dayaxu inuu ka imaanayo qoraxda oo qoraxdu markay dayaxa ku dhacda ayuu cagsinayaa ama uu soo celinayaa iftiinka walidaalika ilahi wuxuu ku tilmaamay dayaxa nuur cadceeddana wuxuu ku tilmaamay diyaa yani iftiinka qoraxdu waa daati ayadoo ka imaanaya jurmigeeda mushaca oo iftiimaya laakiin dayaxu jurmi mushaca oo iftiimaya maaha waa jurmi mudlim oo mugdi ah walidaalika iftiinkiisu wuxuu ka imaanaya cadceedda ku dhacaysa haddaba haddii dhulkii uu soo kala dhexgalo qoraxdii iyo dayixii uu ka qariyo dayixii iftiinkii qoraxda markaas ayuu dayaxii midoobaanaya waana xaqiiqo jirto oo dee taas wax la inkiri kara ma ah waxaana cajiiba in culimmadeennii hore ay sheegeen arrinkaas cilmigan casrigaana sidaas ayuu u caddaynaya ehm, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala baa maamulka askale asagaa isku toosiyey isku beegay ehm, ajraamtaas samaawiga ah oo markaa eh, eh, ay ka dhalatay kusuufkaa ama khusuufkaasi marka waxaa loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee xataa haddii saadaal lagu sheego inuu qoraxmadoobaad dhici doono ama dayaxmadoobaad dhici doono ma aha inaan fudaydsanno waxa weeye salaaddii iyo dee khawfkii loo baahnaa inaan la nimaanno ila waxaani waxay tusanayaan yaani saacaddii ayay calaamo u yihiin ilan qoraxdan iyo dayaxan way madoobaan doonaan suu ilahay qur-aanka inoogu tilmaamay markii e, qiyaamadu ay dhacayso marka waxaa loo bahan yahay sida nabig alayh wasalaam ina fare inaan la nimaanno oo waxa wey saadaalintaas aysan waxbayna saamayn waayahay haddaba kusuufku wuxuu noqon karaa kulli juz inuu noqon karaa dayaxoo dhan baa madoobaan kara ama qayb ka mid ah ayaa laga yaaba inay madoobaato cadceedana saas oo kale ama kulligeed baa wada madoobaan karta ama qayb ka mid ah labada jeerba salaadii waa la tukanaya wuxuu hi mualifku hiya salaadii kusuufku sunnatu sunno weeye waa sunno muakad ah fa yuxrimu haddaba uu xarmanayaa biniyati salaati lkusuuf salaaddii kusuufka niyadeedu ku xarmanaya wayaqra' wuxuu aqrinayaa alfaatixata faatixadii wayarkacu wuu rukuucayaa uma dabeetana yarfacu madaxiisa ayuu kor u qaadayaa oo uu ka soo kacayaa rukuucdii uma dabeetana yaqra'u alfaatixata faatixadii buu aqrinayaa uma dabeetana yarkac wuu rukuucayaa uma dabeetana yactadilu wuu ictidaalaya rukuucdii ka soo kacaya uma dabeetana yasjudu sujuudaya fahaadihi tani racatu racad weeye uma dabeetana yusalli wuu tukanaya aaniyatan racad labaad kadalika sidaas si la mid ah halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya xukumkii salaadii kusuufka iyo kayfiyadii loo tukanayo wuxuu yidhi horta xukumkeedu waa sunno nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam ee salaada kusuufka marna kama tegin wakhtigii nabig alay slam qoraxda way madoobaatay dayxuna wuu madoobaabay nabigana alayh salaatu salaam mar kasta oo qoraxda madoobaato ama dayxu madoobaado salaadan ayuu tukan jiray aan tilmaami doono saa darteed waa sunno muakada in laga tago ma aha haddaba kayfiyada loo tukanayo waxa weeye in qofkii salaada tukanayay inuu xarmado u xidho oo isagoo niyeysanaya salaadii kusuufka inuu markaa niyeysto waa laba ragcadood oo ragcad kasta ay leedahay laba qiyaam laba rukuuc laba sujuud sujuudda salaadaha kale kala mid tahay lakin waxay kaga duwantahay un labadaa qiyaam iyo labadaa rukuuc haddaba qofkii kayfiyada u yar u tukanaya waa sidan mualifku noo tilmaamay yani kayfiyada akmalkaana way noo imaan doontaa sida u yar u tukan karo waxa weeye qofkii inuu markaa uu salaadii xidho isagoo kusuuf niyeysanaya dabeetana faatixadii u akriyo dabeetana uu rukuuco haddana uu ka soo kaco rukuucdii oo qiyaamka ku soo laabto haddana faatixadii u akriyo haddana uu rukuuco rukuuc labaad haddana uu ka soo kaco rukuucdii markuu ictidaalo markaa uu sujuudo labadii sujuudada caadiga ah taasi waa ragcad ragcadda labaadna sidaasi lamid ah ayuu u tukanayaa waa haddii uu niyeysto inuu qaabkan ama hay-ada u tukado waxaa kaloo bannaan inuu iska tukado laba ragcadoodoo sida salaadaha sunnada ah oo hal qiyaam iyo hal rukuuc iyo laba sujuudbe ragcad kasta sidaan ugu tukan karaa laakiin sida akmalka ah waa inuu sidan u tukado waaya kayfiyada laftirkeeda akmal siila oo ah inuu qiyaamkii dheereeyo iyo rukuucdii iyo sujuuddii si mualifku dib ka tilmaami doono wuxuu yidhi walaa yajuusu ma bannaano ziyaadatu rukuucin aaliin rukuuc saddexaad inuu siyaadiyo oo soo biiriyo ma bannaano litamaadi lkusuufi liajli tamaadi lkusuufi kusuufka dabadheeraanshihiisa awgeed inuu u ziyaadiyo rukuucdaasi ma bannaano walaa naqsuhu rukuucdii inuu uu xadfo ama meesha ka saaro ma bannaano rukuuc meesha ka saaro labadii rukuucood mid ahaan inuu markaa uu nusqaamiyo ma bannaano lilinjilaa'i liajli linjilaa'i yacni faydmid awgeed yacni inuu faydmay kusuufkii oo iftiinkii qoraxda ama dayaqa soo laabtay filasaxi wejka asaxnimada badan wuxuu ku leeyahay rukuuc saddexaad ilan laba rukuuc baan sheegnay soo maa rukuuc saddexaad haddii uu kusuufkii sii dheeraado ma ziyaadin karaa oo rukuuc saddexaad ma ku dari karaa maya rukuuc saddexaad in lagu daro mashruuc ma aha inkastoo riwaayaadka qaar caddaynayaan laba rukuuc wax ka badan oo riwaayaadka muslim barhkood ay sheegayaan saddex rukuuc qaar afar rukuuc sheegaya jira qaar shan rukuuc sheegaya jira laakiin riwaayaadka saxiixeyn ku sugan waxa weeye labadan rukuuc ayay tilmaamayaan sidaas darteed alimaam shaafici ee doortay labadan rukuuc inaan laga bedinayn imam bukhaari asna muusan warinin riwaayaadka labada rukuuc ka badan muusan warinin sidas darteed imam bukhaarina wuxuu doortay in eh, laba rukuuc aan laga ziyaadinaynin eh, salaatulkusuufkii haddaba haddii kusuufka uu sii dheeraado waxa weeye salaada intii la tukanayay maa la tukanayaa ee wax rukuucu ziyaada lagu dari maayo sidoo kale laga jari mahayo labadii rukuuc wax ka mid ah oo hal rukuuc lagu ekaysan mahayo haddii la arko iftiinkii qoraxda ama dayaxa oo soo laabta wlakmalu sida akmalka waxaa weeye an yaqra' inuu aqriyo fi lqiyaami اlwali istaagii hore bacda alfaatixati faatixada kadib albaqarata suurat albaqara inuu aqriyo weeye wa fi اhaani qiyaamkii labaadna ka miatay aayatin laba boqol oo aayad wax la mid ah oo minhaa suurat lbaqara ka mid ah wa fi aalii qiyaamkii saddexaadna miatan wahamsiina boqoliyo konton waraabici qiyaamkii afraadna miatan taqriiban yani boqol aayadood wax ku dhow inuu akriyo ayaa markaa boqol aayadood taqriiban macnaha taxdiidan meehee yani waxna uu ku dari karaa waxna uu ka jari karaa ayaa fiican wayusabixu wuu tasbiixsanayaa fi rukuuci awali rukuucda hore qadra miatin min albaqara boqol aayadood qadarkeed oo suurat lbaqara ka mid ah. fi aaniyati rukuucda labaadna amaaniina sideean aayadood qadarkeeda ayuu markaa tasbiixsanayaa wahaaliثi rukuucda saddexaadna wuxuu tasbiixsanayaa sabciina qadra sabciina toddobaatan aayadood qadarkeeda waraabici wa fi rukuuc araabici rukuucdii afraadna wuxuu tasbiixsanayaa hamsiina qadra hamsiina aayatan konton aayadood qadarkood taqriiban soo dhoweyn walaa yuawilu mana dheeraynayo asajadaati sujuudihii fi aai wejka asaxnimada badan qultu waxaan idhi asaxiixu sida saxiixa waxa weeye tawiiluhaa sujuudihii inuu dheeraynayo abata wuxuu ku sugnaaday arrinkaasi fi saxiixayni labada saxiixayn bukhaari iyo muslim wanasa wuxuu caddeeyey imaam shaafici fi lbuwaydi kitaabka uu qoray alimaam lbuwaydi ee mukhtasar albuwaydi loo yaqaano wuxuu ku caddeeyey annahu qofkii tukanayo dawiluhaa inuu sujuudihii dheeraynayo naxwa rukuuci rukuucdii qadarkeeda alladii qablahaa <coughs> naxwa rukuuci rukuucdii wax la mid ah alladii rukuucdaasoo qablahaa sujuuddii ka horreeyey macnaha sujuuddii rukuucda ka horreysay qadarkeeda ayuu ku dheeraynaya wallahu aclam horey waxaan usoo tilmaanay qadarka u yar ee salaatulkusuuf la tukanayo halkana wuxuu ku sheegaya akmalkii taasina aqalkiiba tanna waa akmalkii akmalku haddaba waxa weeye waa intii aan horey usoo tilmaanay oo lagu daray dheerayn waa la dheeraynaya waa sidoo nabiga alayh ala slam u tukaday dheerayntu haddaba shardi ma aha waa sunno qofka hadduu soo gaabiyo salaatulkusuufkii way asaxaysaa laakiin sida afdalka akmalka ah waa in la dheereeyaa qiyaamkii iyo rukuucdii iyo sujuudiiba wuxuu yihi akmalku waxa weeye in qiyaamka koobaad istaaga koobaad in bacd alfaatixa qofkii uu akriyo suurat albaqara suurat albaqara waa suurad dheer oo laba jus iyo badh ku dhadhow qiyaamka labaadna laba boqol oo aayadood oo suurat albaqara ka mid ah yani wax la mid ah ama labada boqol oo akhriyo hadduusan xafidsanaynna laba boqol oo aayadoodoo kale oo suuradaha kale inuu ka akhriyo ayaa markaa sunno ah qiyaamka saddexaad waa qiyaamka koobaad ragcadda labaad boqol iyo konton aayadood wax ku dhow inuu aqriyo qiyaamka afraad ee isla ragcadda labaad boqol aayadood oo dhodhow taqriiban inuu aqriyo ayaa fiican intaa wuuna ka yarayn karaa wuuna ka badin karaa lakin waa sida akmalka ee ugu fiican nabigana calayhi salatu salam laga dayanay maxaa yeel nabiga aad buu u dheereeyey siday riwaayaadku tilmaamayaan qiyaamka aad iyo aad buu u dheereeyey waxaan lagu qiyaasay nabig alay slam qiyaamkiisa qadarkan uu mualifku tilmaamay taasi waa qiyaamkii rukuucdan ah afar rukuucood baa ilan ku jirta labo rukuuc oo ragcadda koobaad iyo laba ragcadda dambe ah rukuucda koobaad boqol aayadood qadarkood indhan inuu tasbiixsado oo tasbiixdii ku jira subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi alcaiim boqol aayadood oo suurat albaqara ka mid ah qadarkeed in rukuucda ku jiro ee ayaa sunno ah rukuucda labaadna siddeetan aayadood wax ku dhow ayuu tasbiixsanayaa rukuucda saddexaadna toddobaatan aayadood wax ku dhow ayuu markaa tasbiixsanayaa rukuucda afraad konton aayadood qadarkood ayuu tasbiixsanaya wahaakada amaa sujuudaha wuxuu ihi imaam nawowi asagoo ka soo naqlinaya raafici sujuudaha sida asaxa ma dheeraynayo sujuudaha iyado sida caadigu u sujuudaya lakin imaam nawowi baa halka kaga daba tego wuxuu yihi sida saxiixa ah sujuudaha wuu dheeraynayaa arrinkaasina wuxuu ku sugnaaday labada saxiix yani saxiix albukhari iyo saxiix muslim axaadiis saxiixa tilmaamaysa in nabiga alay sl slam uu dheereeyey sujuudda midda kale imaam shaafici arrinkaas uu caddeeyey uu ku tilmaamay kitaabka uu qoray albuwayqi ee loo yaqaano mukhtasar albuwayqi buwayqi waxa weeyaan waa yuusuf sheekha la yidhaahdo abu yacquub ibn yaxya albuwayqi waxaa loo nisbeeyey tuulo ku taala masar oo ahaa tuuladu uu ku dhashay marka wuxuu ahaa khaliifadii imaam shaafici markii uu geeriyooday ayuu markaa xalaqada imaam shaafici u dardaarmay oo la wareegay xalaqada imaam shaafici marka wuxuu iska laha mukhtasar mukhtasarkaasu imaam shaafici ku caddeeyey inuu dheeraynayo qofka kusuufka tukanaya sujuudaha sujuud kasta rukuucda ka horraysa qadarkeeda ayuu dheeraynayaa waa yahay wa tusanu waa la sunneeyaa salaatulkusuufkii jamaacata jamaaca in lagu tukado wayajharu wuu la jahrayaa biqiraa'ati kusuufi alqamar dayaxmadoobaadka qiradeeda wuu la jahrayaa lashamsi laa kusuufi shamsi qorax madoobaadka qiradeeda la jahri maayo uma dabeetana yakhub uu khudbaynayaa alimaam imaamkii khudbatayni laba khudbo ayuu khudbaynayaa biarkaanihimaa maca arkaanihimaa arkaantooda ayuu isagoo ilaalinaya fi ljumcati jumcada arkaantii ay ku lahaayeen ayay labadan khudbadoodna yeelanayaan wayxuu dadkiin wuxuu ku boorinayaa calaa tawbati toobadkeen iyo walkhayri khayrki ayuu ku boorinayaa wuxuu yihi horta kusuufka waxaa la sunneeyaa in jamaacaad lagu tukado salaatulkusuufka in jamaacaad lagu tukado ayaa la sunneya hadii keli keli loo tukadana way ansaxaysaa laakiin sida afdalka waa in jamac lagu tukadaa amaa qirada salaada kusuufka haddii dayaxmadoobaad ay tahayna waa lala jahrayaa qirada waxaa weeye salaada kusuufka hadday qorax madoobaad tahayna ila qorax madoobaadka maalin ayaa markaa waxaa weeye la tukanayaa waa la siraysanaya qiradii lala jahri maayo maxaa yeelay waxaan ogsoonnahay qirada salaada habeenkii la tukanayo in lala jahro hadda salaada maqrib waa lala jahraa salaada cisho waa lala jahraa salaatuleilka waa lala jahraa qirada wahaakada salaada maalintiina qirada waa la siraystaa marka sidaas ayay markaa ku soconaysaa nabigana alayhi الsalatu wasalaam arrinkaas uu ka sugnaaday sidaa ku sugan saxiixaynka min xadiidi caaisha nabig alay slam uu la jahray qiradiisii salaaddii khusuufka imaam tirmidina wuxuu ka wariy min xadiidi samura nabiga alayhi salatu asalaam inuu eh, asxaabta tujiyey salaad kusuuf asagoon wax cod ah la maqlayn marka labada xadiis waxaa lagu jamciyey kaa horena waxaa la yidhi nabig alay slam qiradu la jahray waxay ahayd dayaxmadoobaad ka dambe ee eh, codkiisa nabig alay slam aan la maqlayninna waxay ahayd qorax madoobaad marka saasaa lagu jamciyey labadaa xadii kadibna imaamku markuu salaada uu tukado wuxuu la imaanayaa laba khudbadood ayuu dadki u khudbaynayaa labada khudbadood arkaantooda waxay kala mid yihiin labadii khudbadood ee jumcada arkaantiina soo dhaaftay ayay kala mid yihiin iyo shuruuddii iyo sunantiiba dadkana wuxuu ku boorinayaa towbada inay dadku ilahay u toobad keenaan khayrkan ay ku dadaalaan sida sadaqadii iyo ducadii iyo istikfaartii maxaa nabig alay sl slam muxuu yihi ina الshamsa wاlqamara aayataani min aayaati الlah laa yankasifaani limowti axadi wala lxayaati yacni qoraxda iyo dayxuba waxay ka mid yihiin aayaadka ilaahay ama calaamaadka tusinaya waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa haddaba uma madoobaadaan uu nabigu yidhi alayh slat slaam qof noolashii iyo geeridii toona haddaba haddii aad aragtaan bu uhi faidaa ra'aytum dalik fasalluu watasadaquu wadcuu xataa yankashif maa bikum salaada tukada macnaha salaada kusuufka oo sadaqa la imaada oo ilaahay barya ilaa laydinka faydo arrinkaas marka sidaas ayaa uu imaamkii farayaa dadka ilahay inuu noqdaan oo dunuubta ka toobad keenaan waa yahay waman adraka qofkii haleela alimaam imaamkii fii rukuucin awala rukuucda rukuuc hore ama fii rukuucin awala rukuucda hore qofkii ku haleela imaamka adraka rakcata ragcaddaa wuu haleelay aw fii aanin ama rukuucdii labaad buu imaamkii ku haleelay aw qiyaamin aanin ama istaagii labaad falaa rukuucdaas ragcaddaasi muusan haleelin fi adhari qowlka adharka macnaa wuxuu ku leeyahay qofkii imaamka ku xidha asagoo rukuucdii koobaad rukuucsan ama ragcadda koobaad ha ahaato ama ragcadda labaad ha ahaatee rukuucda koobaad asagoo ku jira ragcaddaa wuu haleelay hadda u fiirso hadduu qiyaamka koowaad ku haleelana sidoo kale laakiin haddii uu ku haleelo rukuucda labaad ama qiyaamka labaad imaamkii uu ku xidho markaa ma haleelayo ragcadda ilan qiyaamka labaad iyo rukuucda labaad waa taabic qiyaamkaa hore iyo rukuucda hore raacsan yihin ee ragcaddii laguma haleelayo waman adraka qofkii halelaaliya imaam imaamkii fii rukuucin awala rukuuda hore adraka rakcata rakcaddii wuu haleelay aw fii aanin ama rukuuc labaad buu ku haleelay aw fii qiyaamin aanin ama istaaga labaad falaa ma haleelayo ragcaddaas biladhari qolka adag wa tafuutu way tegaysaa salaatu shamsi ay salaatu kusuufi shams salaadii qorax madoobaadku waxay ku tegaysaa oy ku baxaysaa bilinjilaa'i faydmid inay qoraxdii ay markaa mugdigi ka baxdo oo iftiinkii usoo laabto iyo wabiquruubihaa qoraxdii inay dhacdo kaasifatan iyada oo madow wاlqamari ay watafuutu salaatu kusuufi اlqamari dayax madoobaadka salaadiisu waxay ku tegaysaa bilinjilaa'i faydmid in eh, dayaxii uu faydmo oo uu ka baxo oo iftiinka usoo laabto wa طuluuci الshamsi iyo cadceeddii eh, in ay soo baxdo lilfajri laakiin fajrkii inuu dilaaco markaa ku tegi maysa salaadaas filjadiid qowlka jadiidka walaa biquruubihi iyo inuu dhaco dayxi khaasifan isagoo madow macnaha halkan wuxuu ku tilmaamay mualifku salaadii kusuufka qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka waxa ay ku tegayso goorta aan la tukan karin wuxuu idhi qoraxmadoobaadku salaadiisu waxay ku tegaysaa haddii cadceeddii iftiinkeedii uu soo laabto oo ay ka baxdo madowgii marka lama tukan karo salaadii way tagtay dadki hadday ku baraarugaan goor uun qoraxdii mugdigii ay ka baxday iyo madowgii oo iftiinka usoo noqday markaa salaaddii saasay ku tagtay lama tukan karo lamana soo qallaynayo sidoo kale haddii ay dhacdo qoraxdii ayada oo madow ayay dhacday oo yani iftiinka unu soo laaban taana way tagtay sababtuna waxaa weeye suldaankeedii wuxuu ahaa ama awoodeeda ama waxa wey xilliga de la intifaacsanaya cadceedda maalintii ba ahayd mar hadday dhacdayna de intifaaceeda uu tagay markaa waxba la tukan maayo salaaddii kusuufka ama dayaxmadoobaadka salaaddiis waxay ku tegaysaa laba arrimood in dayaxii iftiinkii uu usoo laabto oo mugdigii uu ka baxo iyo madowgii oo uu faydmo ama <coughs> cadceeddii inay soo baxdo haddii mar cadceeddii soo baxdo dee suldaankii dayax wuu tegey habeenkiiba suldaankiisu xilliga la intifaacsanay habenkiiba ayd mar haddii habeenkiiu dhammaadayna waxaa weeye lama tukanaya salaaddii kusuufka laakiin ku tegi mayso salaaddii dayaxmadoobaadka haddii fajarka uu dilaaco fajarka hadduu dillaaco dayaxii oo weli madow ah oo aan iftiinkii helin oo iftiinka usoo laabanin markaa salaaddii kusuufka dayaxu ma tegayso waa la tukanaya sidoo kale haddii uu dhaco dayaxii isagoo madow waxa weeye salaaddii kusuuf kuma tegayso ee waa la tukanayaa tan dambe maxay kala duwan yihiin u fiirso waxaa la yidhi cadceedda haddii ay dhacdo iyada oo madow u tegay wakhtigeedii yani salaaddii kusuufka lama tukanayo laakiin dayaxa haddii uu dhaco isagoo madow kusuufkii ma tegay mualifku yidhi ee waa la tukanayaa maxaa labada masale loo kala qaaday waxaa loo kala qaaday mar haddii cadceeddu dhacdo dee intifaaceedu u dhammaaday xilligii la intifaacsanayay u dhamaad habeen baa soo galay laakiin dayaxu hadduu dhaco asagoo madow habeenkii ayaa weli jooga habeenkii ayaa weli jooga xilligii la intifaacsan lahaa ayaa jooga markaa waa la tukanayaa salaaddii kusuufka wuxuu yidhi watafuutu salaatu shamsi ay salaatu kusuufi shams qoraxmadoobaadka salaadiisu waxay ku tegaysaa bilinjilaa'i faydmid wa biquruubihaa cadceeddii inay dhacdo kaasifatan iyadoo madow waalqamari tafuutu salaatu kusuufi lqamari dayaxmadoobaadka salaadiisa waxay ku tegaysaa bilinjilaa'i faydmid wa uluucu shamsi cadceed inay soo baxdo bilfajri fajrkii soo bixitaankiisii ama dhalashadiisii ku tegi mayso salaaddii kusuufku walaa biguruubihi inuu dhacday xiib khaasifan isagoo madow walow ijtamaca haddii ay kulmaan kusuufun qorax madoobaad iyo wa jumcatun jumco aw amase fardun aakhar faral kale oon jumcadii ahayn hadday kulmaan dayaxmadoobaad qorax madoobaadkii adama qofkii wuu hormarinayaa alfarda faradkiibuu hormarinaya in khiifa haddii laga cabsado fawtuhu inuu tago waxaa weeye faradkaasi wailaa haddii kale oo aan laga cabsanayn faradkii inuu tago falaa taru qowlka adarka waxaa weeye taqdiimu kusuufi salaaddii kusuufkaa la hormarinaya uma dabeetana yakhtubu wuu khudbaynaya ljumcati jumcadii wuu khudbaynaya mutacaaridan asagoo banbaxaya lilkusuufi qorax madoobaadkii uma dabeetana yusalli jumcata jumcadii ayuu tukanayaa walow ijtamaca hadday kulmaan ciidun ciid aw kusuufun ama kusuuf iyo wajanaazatun janaazo yani wuxuu ka wadaa walow ijtamaca hadday kulmaan ciidun ciid wajanaazatun iyo janaazo aw kusuufun ama waxaa weeye kusuuf wajanaazatun iyo janaazo qudimat iljanaazatu janaazadii ayaa la hormarinaya labada xaaladood haddii ay kulmaan kusuuf iyo jumco maalin jumcaha ayay qoraxdii madoobaatay ma kusuufkaa la tukan mise jumcadii baa la horreysiin ama waxaa kulmay kusuuf iyo faral kale maalan kusuufkii iyo casarkii ayaa kulmay ama dayaxmadoobaadkii iyo ceshihii ayaa kulmay markaa midkee la horreysiinayaa waxaa la horreysiinayaa salaada faradka ah haddii laga cabsado salaaddii faradkaa ah inay tagto maalan salaaddii faradkaa ah wakti yar baa ka laaban oo waktigeedii ayaa gabaabsi ah markaa salaada faradkaa la horraysiinaya haddiise aan laga cabsanayn salaada faradka inay tagto marka ayada ah waxaa la horraysiinayaa salaaddii kusuufka maxaa yele salaada kusuufka wakhtigeedu wuu kooban yahay waxaa laga yaabaa cadceedda iftiinkii inuu soo noqdaa dhici karta ama dayaxii iftiinkii inuu usoo laabto marka intaysan salaaddii aysan tegin ayaa laga gaadhsiinaya kusuufkii baa la horraysiinayaa hadday maalin jimca haddaba ay ahayd oo kusuufkii aan horraysiinno Ehm, oo salaadda kusuufka aan tukano dabcan kusuufka waa lasoo koobaya sidaan dheer aan tilmaamayn lama tukanayo waa inta u gaaban ee lagu tukan karo ayaa lagu tukanaya culamadu waxay dhaheen faatixada iyo suurat اlikhlaas ayuun baa lagu tukanaya waa lasoo koobaya ilan eh, waxaadna sugaysaa jumcadii iyo khudbadeedii dabeetana khudbadii buu bilaabayaa yani halka waxaa laga tegay u fiirso khudbadii ka dambeysay kusuufka ayaa laga tegay khudbadii jumcada ayaa la bilaabaya markaas oo khadiibku bilaabaya wuxuuna ku tilmaamayaa khudbadaas kusuufkii ayuu kusoo qaadanaya kusuufkii iyo dee wixii ku tacalluqay axkaamtiisii iyo aadaabtii loo baahna dadka iyo ayuu ku sheegaya khudbadii khudbadii jumcada halkaas wuxuu ku jamciya u fiirso laba khudbadood khudbadii jumcada iyo khudbadii kusuufka laakiin wuxuu niyeysanayaa uun khudbada u niyeysanaya khudbadii jumcada uma niyeysanaya labada khudbadoodba ilaan farad iyo sunnada isma wanaajiye isma galaan waaya dabeetana salaaddii jimcada ayuu dadkii tujinayaa bal fiirso sidaas ayaa labadii salaadood lagu jamciyey salaaddii kusuufka iyo tii jimcada haddayse ay kulmaan ciid iyo janaaso maalin ciid ah ayaa janaaso la keenay ama kusuuf iyo waxaa kulmay janaaso mar kasta waxaa la horraysiinaya janaazada janaazada mar kasta la horraysiinaya maxaa yeele waxaa laga cabsanayaa in meydkii uu isbedelo ama u doorsoomo marka janaazada la horeysanaya kadibna ciiddi baa la tukan hadday eh, kusuuf iyo janaaze ay kulmeenna janaazada marka lagu tukan dabeetana salaadii kusuufka ayaa la tukanaya walow ijtamaca hadday kulmaan kusuufun kusuuf iyo jumcatu jumco oo mase fardun akhar ama farad kale qadam uu horreysiinaya eh, qofkii alfarda faradka in khiif hadii laga cabsado fawtuhu tegitaankiisa wa ilaa haddii kale laga cabsan tegitaankiisa falada qowlka adarka waxa wey taqdiimu kusuuf kusuufkii horumarintiisa weeye qowlka adharkaa uma dabeetana yakhdubu wuxuu u khudbaynayaa imaamkii liljumcati jumcadii mutacaridan asagoo ubanbaxaya ooma tilmaamaya lilkusuufi kusuufkii uma dabeetana yusalli wuxuu tukanaya aljumcata jumcadii walow ijtamaca hadday kulmaan ciidun ciid iyo wajanaazatun janaazo halka usoo qadar aw mase kusuufun kusuuf iyo wajanaazatun janaazo qudimat iljanaazatu janaazadii ayaa mar walba la horreysiinaya baabu salaati istisqaa iyo salaadii roobdoonka ayuu baabkani ku saabsan yahay salaada istisqaagu alistisqaa luq ahaan waxa weeye dalab suqya yani waraab dalab wey sharcanna waxaa looga jeedaa addoommuhu inay ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiistaan inuu waraabiyo raxmadiisa waraabiyo markay u baahdaan baabkan mualif wuxuu kaga hadli doonaa xukumka salaat alistisqaa iyo diyaargarowgeeda iyo kayfiyada loo tukanayo iyo khudbadeedii iyo wuxuu ka hadli doonaa aadaabta loo baahan yahay in lala yimaado markuu roobku uu yimaado istisqaa saddex siyaabood waa loo samayn karaa saddex siyaaboodba waa loo samayn karaa oo way kala fadli badan yihin saddexdaas siyaabood ta u hooseysa u sahlan waxaa weeye duco in la ducaysto duca mutlaq ah oo xilli kasta ilaahay subxana wa tacala la barya inuu raxmaddiisa addoommaha u keeno khaasatan markay abaare ay dhacdo nooca labaadna waxaa weeye in la ducaysto salaadda dhexdeeda lagu ducaysto ama salaadda dabadeeda lagu ducaysto ama khadiibkii uu khudbada ku duceeyo taasina waa kayfiye kale oo ka mid ah suwartii istisqaaga nabiga alayh sala slam waxaan ogsoonahay inuu ku duceeyey khudbada ninka caraabiga markuu u yimid isagoo khudbaynayu yidhi ya rasuula allah halaka almaal wajaca alciyaal fadcu llaha yuiiuna markaasuu nabig ala slam gamihiisa kor u qaada allahuma aina allahuma aina allahuma aina waaya nooca saddexaad waa nooca mualifku uu tilmaami doono ah in la isku daro salaadii iyo khudbadii iyo ducadii haddaba tan u dambaysa akmal ah tan dhexana way soo raacdaa ducaduna way u hooseysaa marka sidaasoo kale fardibadan in u kala awreysan yihin waaya wuxuu yidhi hiya salaat istisqaagii sunatu sunno weeye cinda alxaajati markii loo baahdo wa tucaadu waa la soo celinayaa salaadii iyo khudbataynkii la socdayba aaniyan mar labaad ayaa lagu soo celinayaa wa aalian iyo mar saddexaadba in lam yusqow dadkii haddii aan la waraabin haddii dadki ay raxmad aysan helin mar labaad ayay istisqaagii tukanayaan iyo mar saddexaadba fain taahabuu hadday u diyaargaroobaan lisalaati salaadii fasuquu la waraabiyo qablaha intayna salaadii ayna tukan ka horba ijtamacuu waxay u kulmayaan lishukri mahadnaqi waducaa'i duco wa yusalluuna wayna tukanayaan cala asaxiixi wejka saxiixa salaada istisqaagu horta waa sunno waajib ma aha waa sunno waxaa weeye mu'akad ah laakiin goormay sunno noqonaysaa cinda alxaaja markii ay baahi jirto macnaha markii roob la-aan ay jirto biyuhu ay go-aan ama waxa weye raxmaddu ay yaraato bahaaimtii ay maxaanku dhahaye biyo iyo baad u baahato markaas ayaa la roob doonayaa waay nabigana alayhi الsalaatu wasalaam salaatulistisqa wuu tukaday asxaabtiisa wuu tujiyey intuu masalli u baxay salaatulistisqaagaas haddii dadkii ay la yimaadaan ay raxmadda iman weydo ma lagu celinaya ha waa lagu celinaya mar labaad bay tukanayaan labadii khudboodna waa lagu soo celin haddii raxmadda iman weydo mar saddexaad ayay markaa eh, la imaanayaan iyo in badan ba mar afaraad iyo mar shanaad iyo mar lixaad waaya asbaq oo ka ahaa culammadii maalikiyada wuxuu tilmaamay in webigii niil markii uu go oo istaagay dee iyo raxmaddii ay yaraatay in culammadii reer masar ay salaatu istisqaa tujiyeen shan jeer bay tujiyeen an iyo labaatan maalmood oo isku xigtay ayaa salaatu istiqaala tukanay markii dambe raxmaddii ayay heleen marka way fiican tahay in markaa lagu soo celceliyo waa sunno wey haddii aan la waraabin haddii ay u diyaargaroobaan salaaddii dabeetana ayagoon salaaddii weli tukanin salaat istisqaagi raxmaddii ilaahay ay timaadoo la waraabiyo intayna salaaddiiba tukanin salaaddii ma iska daynayaan maya way kulmayaan kulankaasi ilaahay subxana wa tacala way ugu mahadnaqayaan ugu shukrinayaan wayna ducaysanayaan salaaddiina way tukanayaan muhimadda waxaa weeye in salaaddii la tukado salaat istisqaagii isla markaana ilaahay subxaana wa tacaala lagu shukriyo lana ducaysto ducada la ducaysanaya waxa wey ilahi subxana wa tacala in raxmaddiisa u barakeeyo una ziyaadiyo ayaa lagu ducaysanaya eh, haddaba salaaddii ka tegi maayaan haddii eh, raxmaddii intayna salaaddii tukanin kahor waayahay wayamuruhum wuu farayaa alimaamu imaamkii bisiyaami alaaata ayaami saddex maalmood inay soomaan awalan marka hore watawbati inay ilaahay subxaanau watacala u noqdaan wataqarub ila allahi tacala ilahayna ugu dhowaadaan biwujuuhi biri wejiyadiisa mafalka wlkhuruuji inay ka baxaan min almadaalimi dulmigii wayakhrujuuna waxayna u baxyaan ila asaxraa'i bannaankii fi araabic maalinta afraad siyaaman ayagoo sooman fii iyaabi bidlatin dharkii shaqaday ku baxayaan wa takhashucin iyo hogasho iyo khushuuc ilaahi subxaana wa tacala u khushuucayaan wa yukhrijuuna way soo saarayaan asibyaana carruurtii washuyuuha waayeelkii wakadaa saasoo kale albahaa'ima naflaydii xoolihii bay soo saarayaan fi lasaxi wejka asaxnimada badan walaa yumnacu loo diidi ahlu dimmati gaaladii ahlu dimmada ahaa ee jizyada laga qaadiyay muslimiinta la deganaa alxuduura inay goobjoog ka ahaadaan istisqaagii loo diidi maayo walaa yakhtaliuuna bina na soo dhexgeli mahayaan walaa yakhtaliuuna bina na soo dhexgeli mahayaan nagu darsami mahayaan meel gooni ah ayay naga joogayaan gaaladaas ahludimmada ah halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa qaabkii lagu diyaargaroobayay salaaddii ee istisqaaga marka koowaad imaamku wuxuu farayaa muslimiinta imaamka lagu sheegaya waa madaxweynihii muslimiinta ee ma aha imaamkii dadka tujanaya ma aha waa madaxweynihii ama naa'ibkiisii haddaba imaamka madaxweynaha muslimiinta dadkii wuxuu farayaa in ay soomaan saddex cisho intaan salaadiiba loo bixin saddex cisho inay soomaan ayuu farayaa bal ee afar cisho maalinta afraad waa maalinta la bixi doono suu maaliki dib ka tilmaami doono waaya xikmada ku jirta soonkaana waxaa weeye dee qofka saa'imka ah ducadiisa waa mustajaab soo nabig alay slam xadis saxiix noogu tilmaama marka ilaahi subxaana wa tacaala baa loo soomayaa oo ilahi lagu dhawaanaya soonkan maalinta afraadna ayagoo sooma bixi doonaan si ducadeedu mustajaab u noqoto isla markaan wuxuu farayaa imaamkii inay dadkii ilaahay u noqdaan ay toobad keenaan ilaahayna ugu dhowaadaan yani acmaasha saalixaadka ama wejiyada samafalka iyo beriga iyo khayrka waxaa ka mid ah inay sadaqa bixiyaan in eh, maaragtay iscafiyaan inay issaamaxaan waxyaabahaasoo dhan bay la imaanayaan waaya istikfaartii bay la imaanayaan waaya dadku hadday ilahay u toobad keenaan raxmaddii baa u imaanay suu ilahay qur'anka noogu tilmaam ya qowmi istakfiruu rabbakum uma tuubu ilayh yursil isamaa calaykum idraara marka dadku hadday ilahay u toobad keenaan raxmadda ilahay baa u imaanaysa sidoo kale wuxuu farayaa inay madaalimtii ka baxaan madaalimtu waa wax alla wixii gardarro ahaa ay dhexdooda kala galeen iyo wixii xuquuqay kala qaateen ayay ka baxayaan maalan yani qofkii qof kale dhiig ka galay in maaratay dhiiggii uu ka baxo oo qofkaa xaqiisii uu siiyo hadduu qofkaa uu maalan oolihiisu dhacay xoolihiis inuu celiyo hadduu sharaftiisi meel kaga dhacay inuu cafis ka dalbo wahaakada in madaalimtii addoomaha dhexdooda kala galeen ama cirdi ha ahaato ama maal ha ahaato ama dhiig ha ahaato wax alla waxay dulmay kala galeen inay ka baxaan ayuu farayaa si ilahay raxmaddiisa ugu timaado maxaa yeele waxaa raxmadda fogeeye waxaa ka mid ah dulmiga dadku ay samaynayaan dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas bilahi dabeetana waxay baxayaan maalinta afraad saxaraha meesha labadegaanka ama banaanka ay u baxayaan oo lama dhihin halkan masaajidka ku tukanaya maxaa yh masjidku inta badan dadkii ma deeqiyay dad fara badan baa isku imaanaya salaadii istisqaaga meeshaa saxaraha ayay u baxayaan siduu nabiga alayh salaam uu saxaraha uu tukaday maalinta afraad ayaga oo sooman saddex cisho horena way soomeen marka waxay ku baxayaan dhar aan ahayn dharkii xaragada dharkii shaqaday ku baxayaan iyaa bidla qof kasta dharkiisa caadigaha ah, gurigu ku joogay ama uu ku shaqaynayo ee dharka xaragada aan ahayn ayuu ku baxaya waxa saa loo samaynaya waa tawaaduc ilahi subxana wa tacala loo tawaaducayo takashuc bay ku baxayan ayagoo khushuucsan oo hoganaya ayay baxayaan ayagoo kibirsan oo waxa weeye san kor taagaya bixi mahayaan ayagoo khushuucsan oo mutawaadiciin ah oo mutadaliliin ah ayay baxayaan siduu nabig alayh slam uu sameeyey xadiis ibn cabaas abu daawuud wariyey wuxuu tilmaamayaa nabiga alayh salam inuu soo baxay uu soo baxay salaadda istisqaaga mutawaadican mutakhashacan mutarasilan fasallaa kamaa yusalli lciid macnaha asagoo mutawaadicu soo baxay oo hoos u dhigaya nabig alay slam khushuucsan oo hoganaya si degan u socda ayuu soo baxay carruurta yarartaa iyo waayeelka iyo bahainta intaba waa la soo saaraya carruurta yararta iyo waayeelka waxaa loo soo saaraya habraha gaboobay intaaba waxaa loo soo saaraya maxaa l ducadooda ayaa aqrab ah ilmihii yaraana dembi ma leba dhallaanku dembi ma leh waayeelkuna waa qofkaa dee e, islaamnimada ku gaboobay ee jilcay marka waxa weeye maadaama qof tabar daran uu yahay duadiisu ijaabi udhow nabig u ala slam hal tursaquuna wa tunsaruuna ila biducafaa'ikum waxaa lidinku arsuqaya oo lidinku gargaaraya waxaan ahayn ducafadiina waayahay sidoo kale bahaaimtii baa lasoo saaraya maxaa yeelay xadiidba wuxuu ahaa nabi ambiyada ilahay ka mid ah ayaa soo baxay asagoo roob doonaya dabeetana wuxuu arkay quraanjo cagaheeda kor u taagaysa oo samada u taagaysa markaasa wuxuu yihi iska laabta waan idin ajiibay quranjadan cagaha kor taagaysa awgeed min ajli ani haadihi namla marka bahaaimtaas ilaahi subxana wa tacala wuu naxariisanaya wuxuu yidhi walaa yumnacu ahlu dimmati اlxuduur yani dadka ahludimada waxaa looga jeedaa dadka gaalada ah ee waddanka islaamka ku nool ee jazirada bixiya kuwaasa dimiyiin la kuwaas hadday doonaan inay soo xaadiraan oo ay salaatul istisqaaiga goobjoog ka ahaadaan loo diidi mahayo laakiinna soo dhexgeli mahayaan oo nagu darman mahayaan meel gooni ah ayay istaagayaan waxa horta loo yani aan loogu diidin inay soo xaadiraan waxaa weeye maxaa ilahay fadligiisa waa waasac waxaabaa laga yaaba ilahay subxana watacaala gaaladaas haddii daruuro ay ka muuqato inuu ajiibo ilaahay subxaana watacaala qofka daruurada hayso gaal iyo muslimba wuu ajiibaa aman yujiibu lmudara idaa dacaa wayakshifu suu laakiin gaaladaasina soo dhexgeli mahayaanoo meel gooni ah ayay tegayaan sababtuna waxaa weeye waxaan ka cabsanaynaa gaalada haddayna soo dhex galaan in cadhada ilaahay ay nagu soo degto anigoo dhanba ilan gaalada ilaahi subxaana wa tacaala eh, markuu doono caqaabi kara ama cadaabi karaa ilahina wuxuu uhi wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa macnaha iska ilaaliya fidno ama ciqaab aan ku dhacayna dadkii dulmigala yimid keli ah macnaha camimaysa wahiya eh, salaadii istisqaagu rakcataan laba ragcadood weeye kal ciidi sidasa ciidda oo kale laakiin hase yeeshee qiila waxaa yidhi yaqra wuxuu akrinaya fi aaniyati ragcadda labaad innaa arsalnaa nuuxan buu akrinaya yani suuraddaas suuratu nuux ayuu akrinaya walaa takhtasu kuma gaar aha salaadii istisqaagu biwaqtin waqti khaas kuma aha fil asaxi sida asaxa ah macnaa waqti walba waa la tukan karaa wayakhtubu wuu khudbaynayaa imaamkii kal ciidi sida ciidda uu khudbaynaya oo kale ayuu u khudbaynaya laakiin hase yeeshee istakfiru allaha tacaala ilaahay buu dembidhaaf weydiisanayaa bedela takbiir takbiirta bedelkeeda wayadcuu wuxuu ku ducaynayaa fi lkhudbati اluulaa khudbada hore allaahuma asqinaa ilaahowna waraabi haytan roob mugiitan oo na badbaadinaya oo macnaha shiddadii naga saaraya hanii'an oo wanaagsan marii'an oo cidhibtiisa la mahadiyo mariican oo ziyaado leh ama barako leh adaan soo saas idima qoray bifatxi daal yani hadiqan buu ii qoray laakiin sidaa saxda waxa wey hadaqan oo biyo badan mujallilan oo arladii daboolaya dabaqan oo waxaa weeye dhulkii camimaya oo dhulkao dhan wada gaadhaya daa'iman oo joogto ah inta loo baahan yay ilaa waqti alxaaja allaahuma allahayo asqinaana waraabi hamzada asqina hamzatu qaci waad ka dhigi kartaa hamzatu waslin waad ka dhigi kartaa allahuma allahayow asqinana waraabi algayf roobkii ama raxmaddiina waraabi walaa tajcalna hanaga yeeli min alqaanitiina kuwa quustay hanaga mid dhigin allahuma allahayow inaa anaguna astakfiruka dembi dhaaf baan ku weydiisanayna inaka adigu kunta waxaad ahayd hafaaran oo waxaad ahayd tahayna weligaan aad ahaanaysaa hafaaran mid dembi dhaaf badan ee fa arsil isamaa samadii noo soo daa calinaa dushaanada midraaran ayadoo oo shumayso oo raxmaddii soo daynaysa waa yahay wayastakbilu اlqiblata qibladii buu qaabilayaa bacda sadri اlkhudbati الثaaniyati khudbadii labaad bilowgeeda kadib yani markii uu bilaabo khudbada labaad wax yar kadib waxa wey qibladii uu khadiibkii qaabilayaa wayubaaliqu wuu ku xeel dheeraanayaa fi ducaa'i ducadii siran qarsoodii wajahran iyo kor wayuxawilu wareejinaya ridaahu gu-iisa cinda istiqbaalihi qiblada markuu qaabilayo oo fa yajcalu wuu yeelaya yamiinahu midigtiisa yasaarahu bidixdiisa wacagsahu iyo arrinka cagsigiisa macnaha bidixdiina midigtuu marinaya midigtiina bidxuu marinaya isweydaarinaya wayunakisuhu wuu dabarogayaa cala ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno oo tankiiskii mualif ku tilmaamaya wuxuu hi fayajcalu wuxuu yeelaya aclaahu xaggiisii sare gu-i asfalahu xagga hoose wa cagsahu iyo arrinka cagsigiisa oo macnaha xaggii hoosena kor buu marinaya wayuxawiru naasu dadkuna way rogayaan go waxay huwan yihiin milahu sida asagu yeele oo kale waayahay wuxuu idhi mualifku wahiya ragcataan yani wuxuu ku tilmaamayaa kayfiyadii loo tukanayey salaat listisqa waxa weeyaan bui horta waa laba ragcadood waa laba ragcadood nabig alay slam sida ka sugnaatay labada ragcadoodna kayfiyada loo tukanay waxaw sida salaat alciideynki ayna soo dhaaftay xagga kayfiyada waa kala mid salaat alciideynka waxaan soo tilmaannay in ragcadda koobaad lagu furfuranayo toddoba takbiir ragcadda labaadna shan takbiir waxaa weeye ragcadda koobaad u akrinaya suurata qaaf ta labaadna ikhtarabat ama ta koobaad u akrinaya sabbix isma rabbika lacla ta labaadna suurat alghaashiya salaat istisqaana waa sidaasoo kale sidaa uma loo tukanaya sida salaadii ciiddeena soo dhaaftay laakiin halkan qowl baa wuxuu leeyahay ragcadda labaad meesha laga arin lahaa iqtarabat ama laga arin lahaa suurat alkhaashiya waxaa la akrinaya ina arsalnaa nuuxan suuratu nuux ayaa la akrinaya xikmada ku jirtana wuxuu leeyahy qowlkan waxaa ku jira suuraddaas istikfaar iyo raxmaddii soo degitaankeedii qultu اstaqfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil الsamaaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabinin wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara yani aayaadkaasaa ku jira oo tilmaamaya raxmaddii iyo roobkii soo degitaankiisi marka munaasib u tahay bay yuu leeyahay qowlkan in suuraddan la akhriyo lakiin sida saxiixa waxa weeyaan waxaa loo tukanaya sida salaada ciidda si nabig alay slam ka sugnaatay maxaa yele ibn cabaas wuxuu yihi fasallaa kama yusalli اlciid nabig wuxuu u tukaday salaadda istisqaaga sida ciid uu tukanay o kale laakiin waxay kaga duwan tahay salaada ciidda wakti gaar kuma ah salaatulistisqa salaatul ciidda waxaan ogolsoonnahay inay ku eg tahay gelinka horo yani cadceedda markay soo baxdo ilaa zawaalka inta laga gaahay lakiin salaatulistisqa wakti alla wakti la doono gelin hore iyo gelin dambe habeen iyo maalin wakti la doona la tukan karaa xagga khudbadana waxay kala mid tahay khudbadii ciidda oo xagga arkaanta iyo agga shuruud iyo agga sunanta waxay kala mid tahay khudbadii khudbateynkii ciidda laakiin waxay kaga duwan tahay meeshii takbiirta lagu furfuranaya sagaal takbiir khudbada koobaad khudbada labaadna toddoba takbiir ayuu halkan wuxuu ku furfuranayaa khudbada koobaad sagaal istikfaar khudbada labaadna toddoba istikfaar maxay la istikfaarta halkan munaasab ku ah ilahi subxana watacala wuxuu yihi faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil samaa calaykum midraara wuxuu ku ducaynayaa khudbada koobaad ducada khadiibka ducada koobaad khudbadan uu ku ducaynayaa اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا غدقا طبقا مجللا دائما اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك والجوع ما لا نشكو إلا إليك اللهم أدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا midraaran ducadaas ayuu ku ducaynaya khadiibka qibladuna qaadanaya khadiibku markii khudbada xoogaa wado yani markuu bilaabo khudbada wax yar kadib yani qibladu qaabilay marka hore dadku kusoo jeeday haddana uu iswareejinaya oo xagga qiblada ayuu qaabilaya dadkana dhabarka usoo duwaya kadibna wuxuu ku xildheeraanayaa ducadii duco badan buu ku ducaynayaa siran wajahran marna ducada hoos buu dhigi marna kor buu qaaday dadku hadduu ducada la jahro ayaguna aamiinta way la jahrayaan oo aamiin bay leeyihin hadduu ducada uu saraysto hoos u ducaystan ayaguna way ducaysanayaan oo hoos ba ayaguna u ducaysanayaan gu-iisana wuu rogayaa wa yuxawilu ridaahu gu-iisa wuu rogayaa markuu qiblada uu qaabilayo marka uu isweydaarinaya midig midigta go-a xagga bidixu marinaya bidixdiisana xagga midigtu marinaya saasuu gu-ii isu weydaarinaya wuuna daba rogayaa oo agga hoosu agga sare soo marinaya eh, agga sarena agga hoosoo marinaya marka waa tankiis taa horena waxay ahayd taxwiil taxwiil iyo tankiis bu isku daraya maxaa nabig alay sla arrinta way ka sugnaatay waxa go-a loo rabeeyey culimadu waxay dhaheen nabig alay slam wuuna sameeyey markii istisqaaga uu sameynayey oo roob doonayay xikmada ku jirta waxay dhaheen fa'li xasana ku jira macnaa waa la tafaa'ulaya ilahi subxana wa tacaala xaalkeena inuu bedelo sida go-an loo wareejiyey xaalkiisii loo bedelay ee siduu ahaa loo weydaariy inuu ilahay xaalkeena uweydaariyo isu weydaariyo xaaladda shiddada uu naga saaro oo xaalad barwaaqo u ilahayna siiyo roob la-aanta ilahay naga saaro roob iyo raxmadu noo keeno marka waa tafaa'ul diintana tafaulku way jeceshahay qaabka go-a loo rogeeyo waxaa u sahlan in darafta bidix ee hoose intuu soo qabto uu xagga sare usoo wareejiyo daraftan wuu soo rogi garabka midig buu keeni marka hal mar baa waxa uu samaynaya tankiis iyo taxwiil bal go-aan aan ku miaalino maalan go-a iyo cumaamadii waa isku mid yani qofku shardi maha inu go-on sito hadduu cumaamad sitana waa la mid yani wixii la bedeli kara lakin shaararka iyo waxa wa aragta dee fanaanadaha iyo waxaa la bedelo iyo garmaanta iyo dhib baa ka dhalanaya mashaq laakiin go-oyaasha iyo cumaamadaha iyo kuwaasa la rogaya maalan kuwii hadduu sidan ahaa darafkaa dambuu soo qabanaya ee bidix dabeetana aggan usoo rogaya aggan soo marinaya marka darafkii bidix baan agga soo marinay soo maartaan darafkii xaggan jiray ee hoose ayaan intaan soo rognay haddana aggan midig soo marinay marka waxaan samaynay tankiis bidixdii midig baan rogyaan soo marinay waa taxwiilkii dhankii waxa ujeedinaya dhan kale an usoo rognay yani tankiis iyo taxwiilba waan samaynay marka saasaa u fudbaydeen culamadu qofkii tankiiski tawiilka u sameeyo waaya haddaba kooxaka tankiiska ku sameeya taxwiilkaas dadkuna way ku dayanayaan dhammaan dadka salaada istaaga soo xaadiray inay tankiiska iyo taxwiilkaasi samaynayaan sida khadiibku u sameeyey waxaana fiican in laga tago guyi isagoo saa u rogan ilaa inta dadkii ay maarata dharkii iska bixinayaan ay guryihii ku laabanayaan wuxuu yidhi wahiya salaada istisqaagu ragcatayn laba ragcadood way kala ciidi sida ciidoo kale laakiin qiila waxaa la yihi qarw akrinaya fi aaniyati ragcadda labaad inaa arsalnaa nuuxan suuratu nuux buu akrinaya walaa takhtasu khaas kuma aha salaadii istisqaagu biwaqtin waqti khaas kuma aha waqti alla waqtiga la doonaya la tukan karaa fi asaxi sida asaxa wayakhdubu wuu khudbaynaya khadiibkii kalciidi sida ciidoo kale ayuu khudbaynayaa xagga arkaantii shuruudii sunanta laakiin hase yeeshee yastakfir allaha tacala ilahay buu dambi dhaaf weydiisanayaa bedel takbiiri takbiiraadkii lagu furfurinayay khudbataynkii ciidda bedelkoodii istikfaar buu ku furfuranayaa sagaal istikfaar khudbada koobaad iyo toddoba istikfaar khudbada labaad wayadcuu wuxuu ku ducaynaya fi khudbati lula khudbada koobaad ducadan allahuma asqina haythan allahuma allah yo asqina ilaahuna waraabi haythan roobna waraabi mugiihan oo dhibaatada naga saaraya hanii'an oo la bogaadiyey marii'an oo cilibtiisa la mahadiyey mariican oo ziyaado leh oo koror leh hadaqan oo waxaa weeye biyo badan mujallilan oo daboolaya dhulkii saxan oo saxan waydin qoran tahay soo oo dhibco daran dabaqan oo arladii camimaya oo arladii wada gaadhaya daa'iman oo joogtaynaya oo soconaya ilaa inta loo baahan yahay allahuma alla ysqina alkayf ilahu roobkiina waraabi walaa tajcalna hanaga yeelin min alqaanidiina kuwa quusa hanaga mid yeelin allahuma allah ina anagu nastakiruka dembi dhaafkan ku weydiisanayna inaka adigu kunta waxaa tahay ahaydna afaaran mid dembi dhaaf badan faarsil isamaa ee samadii noo soo daa calayna dushaanada midraaran iyadoo qumaysa oo shumaysa oo raxmaddii soo deynaysa wayastaqbil qiblata qibladuu qaabilaya khadiibkii bacda sadri alkhudbati ahaaniyati khudbada labaad bilowgeeda kadib wayubaaligu wuu ku xeldheeraanaya fi ducaahi ducadii siran qarsoodi wajahran iyo kor kor iyo hoosba u ducaynaya wayuxawil wuu rogaya ridaau gi-iisa cinda istiqbaalihi markii qiblada uu qaabilayo ayuu gi-i rogayaa tafaa'ul ahaan buu rogayaa fayajcal wuu yeelaya yamiinahu go-a midigtiisa yasaarahu bidixdiisu uu rogayaa wa cagsahu arrinka cagsigiisa uu isdaba marinaya wayunakisu wuuna daba rogayaa oo cala ljadiidi qowlka jadiida fayajcal wuu yeelaya aclaahu xaggiisa sare go-a asfalu agga hoosu yeelaya wa cagsi arrinka cagsigiisa wayuxawilu naasu dadku way hogayaan go-yaashoodii cumaamadahoodii waxay huwanaayeen milahu khadiibkaa si lamid ah sida uu samaysay lamid ah qultu waxaan idhi wayutraku waa laga tegayaa gu-i muxawalan isagoo rogan ayaa laga tegayaa gu-i dadku ay rogeen xataa yanzica hiyaaba ilaa uu dharkii qofkii iska siibo gu-i wuu rognaanaya walow taraka imaam imamka haduu ka tago alistisqaa roobdoonkii facalahu naas dadkii ayaa samaynaya walow khadaba haddii uu khudbayo qabla salaati salaada ka hor jaaza arrinkaasi wuu bannaan yahay wayusanu waxaa la sunneeyaa an yabruza inuu qofkii usoo baxo liwali matari sanati sanada roobkeeda bilowgiisa inuu usoo baxo wayakshifa uu faydo hayra cawrati cawradiisi waxaan ahayn yusiibahu roobkii si ugu dhaco wa an yaktasira inuu maydha ayaa sunno ah aw amase yatawada u weysaysto fii sayli daadkii dhexdiisa wayusabixa uu tasbiixsado cinda aracdi unkadkii markii uu eh, yeedho inuu markaa tasbiix la yimaado walbarqi iyo hilaaci markii unkad uu maqlo ama hilaac uu arko inuu tasbiix la yimaado ayaa sunno ah walaa yutbicu walaa yutbica inuusan raacsiinin baa sunna ah basarahu aragiisa hilaaci wayaquula inuu dhaho ayaa sunnaha ah cinda almatari roobka markii uu eh, bilaabmo allahuma allahayow sayiban eh, roob badan ayaan ku weydiisanayna naafican oo waxtar leh wayadcuwa inuu ku ducaysta ayaa sunnaha ah, bimaa shaa wax alla roobkii markii uu dhammaado kadibna waxaa sunna inuu dhaho muirna waxaa lagu waraabiyey bifadli illahi ilahi fadligiisa iyo raxmatii naxariistiisa wayukrahu waxaa la kahdaa inuu dhaho muirna waxaan lagu waraabiyey oo raxmadda aan ku helnay binawi kada xidig hebel ama xidigii hebel xilligiisii saburiixi dabayshii inuu caayo ayaa makruuh ah walow tadararu dadkii ku dhibtoodaan bikarat lmaari roobka badnidiisa fa sunnatu sunnadu waxaa weeye an yas'alu allaha tacala ilahi inay weydiistaan rafcahu inuu roobkaas ka koryeelo oo ka joojiyo oo ay ku ducaystaan ducadan allahuma allahayow xawaalaynaa ijcal ilmadara roobka waxaad ka yeeshaa xawaalaynaa hareeraha annaga walaa calaynaa dushaannada ha ka yeelin walaa yusallaa loo tukan maayo lidalika arrinkaa wallahu aclam wuxuu yidhi gu-iyo dadku ay rogeen aan soo tilmaannay dadku sidiisay kusoo celinayaan markiiba markii salaada istisqaaga ay dhammeeyaan ay sii laabanayaan go'yaasha hagaagsan mahayaan ee waxa wey sidaasay ku daynayaan ilaa ay guryahooda ku laabtaan oy markaa dharka iska siibaan markay dharka iska bedelayaan markaas dee waa caadi laakiin inta ka horeysa sidaasay ku daynayaan maxaa nabig alayh salam iskama bedelin hay-adii uu dharka uu ku rabay ama gu-iisuu ku rabay ma bedelin ilaa uu gurigiisa kaga noqday sidoo kale imaamka haddii uu ka tago masle masale cusub wuxuu leeyahay imaamkii haddii uu ka tago salaadii istisqaaga dadkii miyay ka tegayaan maya yani madaxweynihii dadkii muna salaatulisqa ugu yeedhi muusan farin waajibkaana asagaa laga rabay hawshaa asagaa laga rabay waa hawl dee laga rabo hogaanka ummadda inay dadka ugu yeedhaan haddii laakiin hawsha ay gabaan dadkii ka tegi mahayaan salaata istisqaaga ee way tukanayaan salaatulistisqaaga haddii khadiibkii uu khudbeeyo salaada ka hor way bannaantay maxaa yaele xadiid fii sunna abi daawuud ayaa tilmaamay nabig alay slam inu khudbayada beetan ugu tukaday marka labadaba waa la samayn karaa haddii khudbada la horreysay hadii la dambeysay labadaba sunadii nabi alayh sla slaam ma khilaafsano waxaa sunno ah qofka markii uu roobku do-o in uu roobka u horeeya sanadkaa da-aya marka u horreysa u roobka bilaabmo inuu usoo baxaa fiican islamarkaana jidhkiisa uu ka faydo wixii aan cawrada ahayn wixii aan cawro ahayn inuu faydo ayaa sunnaha si raxmaddaasi u asiibto nabiga alayh salatu asalaam arrinkaa wuu sameeyey sida saxiix muslim ku sugan nabiga calayhi salatu slam maruu roob soo da-ay maradiisii ayuu iska fayday ilaa uu roobkii ka asiibo jirhkiisa wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam innahu xadiidu cahdin birabbi roobkani ilaahay abuurkiisuu ku dhow yahay yani mar dhow ilahi subxana wa tacala roobkan abuuray laakiin culamadu waxay dhaheen halkan mualifku liawali maari sana shardi maaha yani roobka u horreeya sanadka ee roobka soo soo da-a markuu bilaabmo waxaa fiican qofku inuu soo baxo oo raxmadaas uu isu yardhigo xoogaa inagu waan ka cararnaa roobka hadiy jeer waan ka jirsanaa roob soo dao sooma laakiin sida sunnaha waxaa wey in roobkii loo soo baxo xoogaa jir ku yardhaco ma aha shardi in jirkaa uu wada qoyo oo roobku de ku wada qoyo shardi maaha laakiin inuu xoogaa ku yar qooyo oo jirkaaga taabto ayaa sunno ah waxaa kaloo sunno ah qofku inuu ku maydho ama uu ku weysaysto biyaha daadka su nabiga alayh sl slam uu sameeyeyba taasina waa sunno unkadka markii uu maqlo waxaa sunno ah qofkii inuu tasbiixsado hilaaca markuu arkana sidaaso kale inuu tasbiixsado ayaa sunno ah oo marka wuxuu leeyahay subxaana man yusabixu racdu bixamdihi wاlmalaa'ikatu min khiifatih si imaam maalik uu ku wariyey muwaطaciisa min xadiidi cabdullahi bni zubayr waayahay araggiisa raacinna haya hilaaca maxaa indhaha inuu ka dafaaba halis waxaana sunnaha roobku markuu soo do-o oo roobku bilaabmo inuu qofku ku ducaysto ducadan allaahuma sayiban naafican ilah waxaan ku weydiisanaynaa roob wanaagsan oo biyo badan sayiban waa roobka badan ee waxa weeye mahigaanka ah ayaa sayib la yidhahdaa ilah waxaan ku weydiisanay roob mahigaan ah oo waxtar leh oo dadkii iyo addoommihiiba wax dheefiya dabeetana uu ku ducaysto duco alla ducadu doono wax alla wuxuu doono inuu ku ducaysto ayaa sunnaah markaa ilan ducada waa la ajiiba markuu roobku u da-ayo min mawaaطin ijaabati ducaa bay ka midta markuu roobku uu dhammaadana waxaa fiican qofki inuu dhaho muطirna bifadli اllahi waraxmatihi waxaa lagu waraabiyey oo raxmaddii ay lagu haleeshay ilahay fadligiisa sababtiisa iyo naxariistiisa waxaan la kahdaa qofki inuu dhaho waxaan lagu roobeeyey oo raxmaddii aan ku hellay xidig hebel ama xidigii hebel xilligiisii ayaa uu roobka ku yimid dadka jahriyada waxay aaminsanaayeen xidigyadu markay soo baxayaan xilliyo mucayana in xilliyadaas raxmaddu ay soo daado ama roobka uu soo dao marka eh, nabiga alay slam arrinkaas uu ka digey oo nabigu wuxuu hi alayhi salaatu wasalaam maalin uu roob daay roob badan subax uu daaya wuxuu yihi nabg alay slam ilaahay baa wuxuu yihi asbaxa min cibaadii mu'minu bi wa kaafir addoommahayga yani waxaa ka waabariistay qaar gaalo ah iyo qaar ani rumaysan faama man qaala mudirna bifadli اllahi waraxmatihi fadalika muminu bi kaafiru bilkowkab yani qofka aniga rumaysan waa qofka dhahaya muirna bifadli اllahi waraxmatihi waxaan lagu roobeeyey fadliga ilahi naxariistiisa kaasi anuu rumeeyey buu kookobkiina uu ku kufriyey laakiin qofka dhaha waxaan lagu roobeeyey xidig hebel kaasi waxaa weeye anigana wuu kufriyey xidig inuu rumeeyey dabayshii in la caayo aan wax laga sheego waa makruuh in dadki dabaysha a caayaan nabig alay slam arrinkaa uu ka digay wuxuu i dabaysha ha caayana ilaahi subxaana wa tacaala khayrkeeda weydiista sharkeeda ilahay ka maangala roobkii hadduu dadkii u dhibo waxaa sunnaha dadki ilaahay inay weydiistaan inuu ka koryeelo roobkii ay ducada ku ducaystaan allahuma xawaalayna walaa calayna inay dhahaan ayaa sunno ah allahuma cala alaakaami wاldiraabi wabutuuni اlawdiyati wamanaabit shajar ilaahay roobkan waxaad geysaa meelaha looga baahan yahay ee togoga iyo duubaha iyo buuraha iyo meelaha geeduhu ka soo baxayaan iyo daaqa iyo baadka xooluhu ka helayaan halkaa ilah geey roobka in la dhaho ayaa markaa fiican soo nabiga alayh salaam ku duceeyey laakiin arrintaas salaad loo tukan mahayo wuxuu idhi qultu waxaan wayutraku waa laiskaga tegaya bihi muxawalan isagoo rogan xataa yanzica hiyaab ilaa markii uu iska siibo walow taraka imaam imaamki hadduu ka tago alistisqaa roobdoonkii facalahu naasu dadka ayaa samaynaya walow khaaba haddii uu khudbeeyey qabla salaati salaada ka hor jaazi way banaanta wayusanu waxaa la suneeyaa an yabrusa inuu usoo baxo liawali maari sanati sanada roobkeeda awalkiisa bilowgiisa wayakshifa uu fayda hayra cawrati cawradiisa waxaan ahayn yusiibo si uu asiibo waan yaktasal inuu maydha ayaa sunno ah aw amase yatawada uu ku weyse qaato fi sayri daadki dhexdiisa wayusabbixa inuu tasbiixsado tasbiix la yimaado ayaa sunna cinda aracdi unkadka markii unkado walbarqi hilaaca markuu hilaaco walaa yutbac inuusan raacsiinin baa sunnaha basaraw araggiisa albarqa hilaaci yaquulu dhaho cinda almadari roobka agtiisa allahuma sayiban naafican ilah waxaan ku weydiisanay roob mahigaana oo waxtar leh wayadcu uu ku ducaysi maasha wuxuu doono bacdu roobka markuu dhamaadana muqirna waxaa lagu waraabiye bifadlillahi ilahi fadligiisa waraxmatihi naxariistiisa wayukrah waxaa la kahdaa muqirna waxaa lagu roobeeyey binawi kada xidig hebel xilligiisii baa lagu roobeeyey inuu dhaha ayaa la kahdaa wasabr ruuxi dabayshii inuu wax ka sheego ayaa la kahdaa walow tadaru dadki hadday ku dhibtoodaan bikatrat ilmadari roobka badnidiisa fa sunatu waxaa sunna an yasal allaha tacala ilah inay weydiistaan rafca inuu kor yeelo oo ay dhahaan allahuma allahayow xawaalina ijcal ilmadar roobka waxaad yeeshaa xawaalina hareerahanaga walaa calayna dushaanada hayeelin walaa yusala loo tukan maayo lidalika arrinkaas wallahu tacala aclam wsala allah wasalam cala nabiyina moxamed walxamdu lilahi rab alcaalamiin